assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afartanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab ى qala almualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi munkiri alqadar baabu yahay waxay ku yimid ama ku arooray dadka diidan qadarka oo waciid iyo goodi iyo hamashabaad iyo nusuus ah baabkan kaga hadlayaa sheekhu qadarku marka uu meeshan u baabeeyey waa aslun min usuuli tawxiid waa tawxiidka usuushiisa mid kamida ah. wa macnihiisuna waxa weeye ilaahi subxaana watacaala intuusan makhluuqa abuurin inuu wax walba kala qorsheeyey oo horay uu u ogaa oo horay uu u qadaray markaa kadibna wixii sidii uu qorsheeyey inay u dhaceen mabda'aasoo la rumeeyo ayuu meesha kaga hadlaya waxaa la yidhahdaa siru tawxiid bay culimadu dhahay tawxiidka sirtiisa waay yani silkiga uu tawxiidka ku taxay qadarka weye waana mas'alada ahamiyadee loo ahamiyadeeday leedahay maxaa yeelay khilaafka ugu horeeyey inta la garanayo oo masaa'ilu caqiida ka dhacay muslimiinta dhexdooda masaladii ugu horreysay wa masaladii ugu horreysay taqriiban baa la odhan karaa saxaabada ridwaanullahu calayhim intuu nebigu noolaa salawatullahi wasalaamu calayh ayay maalin maalmaha ka mida ka doodeen saladan qadarka nebigaa marka kusoo baxay sal alla alay wasalam ayagoo ninba uu aayad qur-aanka soo qabsanayo o daliishanayo isagoo nebiga wejigiisu bedelan yahay xanarsay markaasaa wuxuu ku yidhi sidaa laydinma amrin inaad qur-aanka ilaahay isku garaacdaan oo niba ayad soo dhufsado sidaa ilaahay idinma amrin subxaana watacaala waana waxay ummadihii hore ku halaagsameen qur-aanka wixii macnihiisa aada garataanna ku camalfala waxaad garan weydaanna ilaahay subxaana watacaala u daayay marka kadibna taariikhda islaamka firqooyinkii ugu horeeyey ee jidka ka baxa ama khaldamaaya nimankaa qadariyada la yidhaahdo ee yani magacaa wata oo mas'aladan ku simbiraxday ama ku khaldamay ayaa macnaha ugu horreeyey baa la yidhahda marka yani kooxii ugu horreeyay ku jiraan taqriiban dadka marka qadarka diidan oo ilaahay subxaana watacaala waxba horay uma qorshaynin odhanaya macnaha waxay leeyihiin waxa ilaahay wuxuu ka war helaa uun markuu dhaco buu ka war helaaba ogaansho hore uu ogaa ma jirin qoraal hore uu ku sameeyeyna ma jirin kawarhayn hore ma jirin markuu dhacay uku ka warha saas maa qolo marka qoladaas weeye qolana waxay leeyihiin ilaahi subxaana watacaala hore waxuu qadaray oo qadarka way sugayaan laakiin sugitaanka qadarka waxoogaa huluwi ku sameynayaan ku xadgudbayaano waxay leeyihin ilaahi subxaana watacaala wax uusan qadarin wax kasta asagaa qadaray sidaas waa sax laakiin addoommadii iyo makhluuqaadkii ilaahay abuurtay subxaana watacaala oo ilaa xaddi maa iraado iyo doonitaan iyo ikhtiyaar uu ilahay siiye subxaana watacaala kiisa ku xidhan ayaa waxay leeyihiin addoommadu waaba qasban yihiin waxala waxay samaynayaan sida usha gacantaaba ku jirtay saa doonta aad wax ugu dhufanay markaa doontana aad ka daynay iyo addoommadu ilahay wey meesha waxay doonaya inay kasoo saaraan oo tabriiriyaan addoommadu yani wax dembi aba wax dembi oo loo haysta maba jiraba waa un la wataa meeshuu doonaa la gelinaya meeshuu doonaa laga saaraya wixii doona lagu samaynahaya laakiin ayagu wax iraadaa iyo wax doonitaan iyo wax khiyaara ma laha saas maxaaba lagu eedayn maxaa lagu cadaabaya inta la cadaabtay halkaasi marka waxa weeyaan iyaguna ay shubadaa kasoo saaraya kulligood isku dar waxa weeye waa liban khayr dana nabiguna sal lay slam xadiid ay culamada qaarkood saxiixiyaan ayuu wuxuu ku leeyahay alqadariyatu majuusu hadihi lumma qadiriyada la ummadan nebi maxamed salawatulli waslamu aleyh majuusteedii wey hadday xanuunsadaan ha booqanina bu nabigu sal lay slam hadday dhintaanna janaazadooda ha ka qaybgelina taqriiba marka inay gaalo yihiin baa umuuqata inay gaalo yihiin ayaa ka muuqata sidaas way macana ummad walba majuus bay leedahay majuusta ummadana waa nimanka qadariyiinta la yidhaahday qadarka diida wey macnaha ama quluwi ku samey marka madhabka ahlusunna waljamaca waxa way saxda ah ilaahay subxaana watacaala wax walba horu u ogaa oo horu u qorsheeyey wax uusan isagu qorsheynin adduunka ma dhacayo ha qorsheeye markuu ogaaday kadibna waa qoray waxuu maxfuuska ku qoray markuu qoray kadibna markuu dabacsan yahay inuu sameeyo ayuu doonaa iraadadiisa iyo doonitaankiisa iyo kadibna wuu sameeya afartaa marxalo ayuu maraa ilaahay subxaana watacaala isagu awoodda buuxda ha lahaado haddana addoommada ilahay wuxuu siiyey nooc mashiia ah nooc doonitaana wax ku dooni karaan wax ku dooran karaan wax ku diidi karaan oo wax ku ogolaan karaan ayuu siiyey waana midda xilka iyo mas-uuliyadda lagu saaro hadday khaldamaan loogu cadaabay hadday saxmaanna yani waxa weyaan abaalgudka loogu siinay laakiin doonitaankooda iyo mashiiadoota ilahay bay raacsan tahay subxana watacala sidaas waa madhabka saxda ah ee ahlusunna waljamaca kitaabka al iyo sunada nebi sal lay slam saas kutusaya wa qaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu yidhi waladii nafsu ibnu cumara waxaan ku dhaartay allaha nafta ibnu cumar ay biyadihi gacantiisa ku jirtee low kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim nimankaa qadarka diidan midkood hadduu uu ahaan lahaa milu uxudin buurta uxud oo kale wax la ah dahaban oo dahab ah uma markaa kadibna anfaqahu uu bixiyo fii sabiili lahi jidka ilaahay uu ku nafaqeeyo ilahay dartii uu bixiyo maa qabilahu allahu ilaahay kamuusan aqbalan minhu xaggiisa xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bilqadari qadarka ilaa uu ka rumeeyo uma markaa kadibna istadalla wuxuu soo daliishaday cabdullaahi bni cumar biqowli nabiy sal lay sl nabiga hadalkiisa soo deliishaday alimaanu an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyawmi alaakhiri watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi xadiidkaas soo daliishaday qowmslawaabi xadiidka iimaan waxaa la yidhaahdaa iimaanka dadka jannada geeya naarna ka badbaadiya waa inaad ilaahay rumayso malaa'igtiisa rumayso kutubtiisa rumayso rusushiisa aada rumayso uu soo diray maalinta aakhare ee laisla xisaabtami doona aada rumayso sidoo kalena aada rumayso qadarka wixii ilaahay horay inuu uqorshay wax walba kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaa yani ka aada adigu khayrka u aragto iyo kaad sharka u aragtaba labadaba ina xagga ilahay ka yimaadeen subxana watacala hadalka cabdullahi bni cumar wuxuu ku yimid waagii saxaabada awaakirtoodii intaynan iyagoo weli wax kasii joogaan yaan saan sheegnayba fikradani ay soo baxday qadarkoo la diido marka ninkii ugu horeeyey ee arrinkan keeneen inta la garanayna macbud aljuhani ninkii la odhan jiray ayuu ahaa laba nin oo markaa taabiciintii ka mid ahaa oo yaxya bnu yacmur iyo xumayd bn cabdiraxmaan alximyari ayaa marka soo tegay oo waxay soo aadeen xaj bay soo aadeen markaasaa markay yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen bal saxaabadii nebiga wax ka mid ah inaan la kulanno soma fiicnaateen oo aan weydiino yani waxyaalaha ciraaq iyo basar yani meesha dhulkan aan joognay xali laga sheegsheegahay ee qadarka iyo nimankii diidanaa iyo macbad wixii uu la yimid iyo inaan wax ka waraysano saxaabadii nabiga wixii ka joogay sooma fiicnaateen haa buu yidhi kii kale markaasaa ilaahay wuxuuna waafajiyey buu yihi cabdullahi bni cumar oo masaajidka sii gelay cabdullahi bn cumar dhinacyaha ka gallay suu dhinac kagala dhinaca ka gala waan raacnay markaasaan la hadlay waxaan ku nidhi buy cabd abu cabdiraxmaanow xagganaga waxaa ka daahiray waa ardi waxaa ka daahiray niman qur-aanka akrinaya cilmigana aada u raacraacaya oo sheeganaya inuusan wax horay loo qorsheeyeyba jirin ilahay inuusan horayba wax u qadarin arrinkuna uu iska cusub yahay yani arrinku inuu markaa u dhaco uun cusub yahay wax ka horreeyana uusan jirin cilmi ilaahayna uusan ka horreynin saasay sheeganayaan waa ulaat qadariy qadariyada ulaadooda w nimanka sii fog wey mana marka arrinkaasa xaggana ka soo baxay bal ka warrami markaasa wuxuu ku yihi idaa laqiita ulaaika faakbirhum anii minhum bari wa anahum minii bura'a markaasuu hadalka yidhi wuxuu yihi haddaad la kulantaan nimankaa waxaad u sheegtaan haddaan cabdullahi ibni cumar ahay inaan beri ka ahay iyaguna inay beri iga yihiin hadalkunu markaa ku xijiyey waxaan ku dhaartay buu ihi allaha cabdullaahi bni cumar naftiisu ay gacantiisa ku jirteen midkood haddii buurta uxud wax la egoo dahab ah uu haysan lahaa oo ilaahay jidkiisiiyo sadaqo uu ku bixin lahaa ma lagama aqbalino ilaahay kama yeelan subxana wa tacaala ilaa uu qadarka ka rumeeyo ilaa uu qadarka rumeyo macnaa waxa weeyaan waxaan looga looga qaadanaynin oo looga aqbalaynin waa gaal waa gaal ciddaan qadarka rumaynin macnaha muusan islaami waayo hadduusan islaaminna waxba ilahay ka aqbali maayo subxana watacala ama uxud alle ekaaso ama ha ka weynaato wax alla wuxuu la yimaado wax laga aqbalaya ma jiro macana saasuu marka cabdullaahi wataa oo ficlanna saas weeyey maxaa yeelay asaasiyaadka iyo arkaanta waaweyn ee diintay ka mid tahayo ruuxaan rumaynin muusan islaamin xataa salaad kastaa dukado soonku doona ha soomo wuxuu doona hala yimaado saas wa qaala ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu yihi waladii allah ayaan ku dhaartay nafsii naftay nafsi ibnu cumara ibnu cumar naftiis ay biyadii gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay law kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim midkood nimanka hadalkaa yidhi ee qadarka diiday midkood haddii uu ahaan lahaa mitlu uxudin uxud buurta leerada wax lamid oo kale dahaban oo dahaba uma marka kadibna anfaqahu uu bixin lahaa fi sabiili ilah jidka ilahay uu ku bixin lahaa maa qabilahu allahu ilahay kamuusan aqbalan minu xaggiisa lagama gudoobeen waxbana lagama siiyo macana xataa yumina ilaa uu rumeeyo biqadari ilaa qadarka uu rumeeyo ilaahay subxaana watacaala markii hore intuusan makhluuqaadkan iyo waxanba abuurisay inuma doonto ayuu wax walba qorsheeyey oo meel dhigay wax walba markuu qadaray oo qaabku u dhici lahaa intuu ogaaday uu rabbi subxaanahu watacaala qoray waa intaan waxba la abuurin sida nebigu sal ly slm xadiid saxiixa ku leeyahy ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa samaawaati walardi bihamsiina alfa sana yani intaan samaawaadkii dhulkaba la abuurin konton kun oo sano koob ayuu ilaahi subxaana watacaala makhluuqaadka qadarkoodii iyo wax walba kala qoray oo qorsheeyey alla subxana watacaala ayib marka taasi waxaa la yidhahdaa taqdiir caam baa la yidhahda ataqdiir alcaam baa la yidhahda waxaa jira isagana ataqdiir alcumri mid la yidhaahdo culimadu dhahaano yani ruuxa cimrigiisa markii uu adduunka yimaado intuusan imaaninoo uurka ku jiro ayaa waxaa haddana la qorayaa in alle inta uu nool yahay wuxuu samayn lahaa iyo markuu dhinto kadib adduunka dhaaf wuxuu ku dambayn lahaa waa qoraal labaad oo waa tii xadiidka cabdullahi bn mascuud kusoo aroortay oo malagii loogu diray isagoo ilmuhu uurka ku jiro oo ajashiisa iyo cumrigiisa iyo la qoray maaragtay shaqi miya saciid camalkiisa la qoray macnaha marka ataqdiir lcumri bay dhahaan culimadu waxaa kaloo jira isagana taqdiir xawli ah sanad walba ilahay waxbuu qorsheeya subxaana wa tacaala oo iyadana waxaa laga qaadan aayaddii qur-aanka ahayd inaa anzalnaahu fii leylati lqadri iyo inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim yani taqdiir waxaa la yidhahdaa sanawi ah sanad walba ama xawli ah sanad walba ilahay subxaana wa tacala wixii dhici lahaa sanadkaas ayaa si gooniya loo qorsheeya taqdiir yawmina waa jira isagana maalin walba hawl baa jirta ilaahay subxaana watacaala uu qadarayo samaynaya macana yani yas'aluhu man fi samaawaati waalard kulla yawmin huwa fii shanin haddii aayaddu ahayd kulla yawmin huwa fii shanin maalin walba ilahay subxana watacala waxunbuu qorshaynaya o samaynaya macana marka qadarka noocyihiisaasoo dhan in la rumeeyo ayaa macnaha ilaa ay ka rumeeyaan waxba ilahay ka aqbali maayo subxana watacaala uma s wuxuu soo daliishaday cabd sal lay sl nabiga odhan xadiidkan wuxuu qeyb ka yahay xadiidkii dheeraa ee cumar bin khadaab radi allahu canhu uu nabiga ka warinayay sal lay waslam ee jibriil uu u imaan jiray saxaabada iyo nabiga wada fadhiya sal lay slam isagoo nin socotaa u eg markaana su-aalo badan buu nabiga weydiiyey sal lay waslam su-aalaha waxaa ka mid arkaanul islaamka iyo arkaanul iimaanki arkaanul iimaanki way kuwan marka saacadda calaamadaheeda su-aalahaasuu weydiiyey ayadoo ujeedadu ahayd saxaabada la fadhiya nabiga sal lay waslam inay bartaan oo la baraa la doonay maana jibriil saasuu nabiga uweydiinayy nabiguna marka waa jawaabayey oo wuxuu u jawaab celinayey jibriil buu ujawaab celinayay marka nabigu wuxuu yihi sal lay slam aliimaanu iimaanku waxa weeye an tu'mina inaad rumayso billahi ilahi inaad rumayso wey wa malaaikati malaaigtiisa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisa inaad rumayso wixii laga magacaabayna magacooda inaad rumayso wixii kaleen la magacaabin duuduubka inaad rumayso wa rusuli rusushiisa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta aakhira inaad rumayso isa soo saarid wa wa an tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarka ilaahay inaad rumayso khayrihi midkiisa khayrkaa iyo wa sharihi midkiisa sharkaaba oo sunnagii soo marnay washaru laysa ilayka ilaahay xaggiisa wax sharaba maba ka yimaadaba ilahay wuxuu samaynaya dhan wax waa wada khayr culimada qaar waxay yidhahdaan waxaan uun la dhihi karaynin ilaahay subxaana tacaala edabsi laga edebsanayo iyo afkoo la wanaajisanayo daraaddeed ayaan la odhan karaynin sharku xagga ilahay ku ka yimid laakiin sidaa macno ka fiican baa jira macnaha saxdaa wuxuu yahay ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo waxyaaluhuu samaynayo asaga marka loo fiiriyo kulligooda wada khayr waxaan khayr ahaanba ilahi kama soo fula subxana wa tacaala laakiin addoommada marka loo fiiriyo ayaa qaarna waxaan idhi yani shar uu ku noqonaya shar ahaan uu noqonaya waa wixii rabbi sameeyey baa shar noqonaya ficilkiisii maaha shar buu qaar ku noqonaya qaarna khayr buu noqonaya marka sharka iyo khayrku waa marka addoommada loo fiiriyo laakiin ilahi subxaana wa tacaala kulli waxa kasoo fulay o dhan waa wada khayr macna taa macnaheedu waxa weeye yani shaygan inaga sharka noogu muuqda ee dhinaca sharka kale maslaxadiisaa ka badan maslaxada ku jirta iyo khayrka ku jira ayaa wuxuu ka badan yahay dhanka sharka inaga noo muuqda masalan yani waxa weeyaan ruux xoole haystay oo kale haddii xoolihii laga qaado ama ruux haddii cudurro lagu rido oo cudur ku dhaco oo la imtixaano shar baan u arkayna laakiin ilaahay subxaana watacaala xaggiisa sharka ku dhibka ku jira iyo dheebta ku jirta iyo maslaxada ku jirta waxay ka weyntaa dhibaatada ku jirta ka badan ka weynta macana maslaxadu hadday weyn tahayna shaygaasi oo maslaxadiisu ay raajix tahayna lama yidhaahdo waa shar waa khayr macana saas maana marba hadday maslaxada ku jirta ka xoog badan tahay yani mafsadada iyo dhibka ku jira saas weeye saas daraaddeed bu ilahi subxana watacala uu yihi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun lacalahum yarjicuunadaas addoommadu gafkay galeen iyo khaladkay daleen intay isqustaan inay soo laabtaan oo ka noqdaan ayaa maslaxada raajixada ee ku jirta fasaadka dhulka ka dhacaya fasaadka dhulka ka dhacaya maslaxada raajixada ee ku jirta waa inay addoommadu isxusuustaan oo soo laabtaan oo soo noqdaan ilaahay marka subxaana wa tacaala ujeedadaasuu ka leeyahy taa marka la fiiriyo marka maslaxada raajixa maslaxada ku jirta raajixa addoommada qaarkood marka markii loo fiiriyo unbaa laga yaabaa in shar macnaha iyo dhib ay noqoto ayb wacan cibaadati bni saamit anahu qaala wuxuu yihi libnihi macnaa hadda ka hor baynu misaal ka bixinay wax adag maaha misaal baan hadda kahor ka bixinay waxaan nidhi yani ninka dhakhtarka walilahi maal lacla ninka dhakhtarka ah markuu ruuxa gubayo maalan ama daawo khadhaadh oo dhibaysa u siinayo ficilkaa uu samaynayo iyo shaygaa uu samaynayo ruuxii baa ku dhibaatoonaya dabka ruuxa lagu dhajinaya waa ku dhibaatoonaya jeexjeexidda la jeexjeexaya waa ku dhibaatoonaya ha ku dhibaatoodee haddana waxaa laga raadinaya laga doonaya ka xoog badan sooma caafimaad baa lagu raadinaya taa lagu raadinayo marka loo fiiriye ka imaanaysa dhibkan yarkaee meesha ka muuqdaay waxba maaha saas way macana waxba maaha yaani meel boobku noqoto iyo dabka xanuunka iyo daawada khadhaarkeeda iyo waxa lagu raadinayo maslaxada ku jirta marka loo fiiriyo waxay noqonayaan laciib saqiir bay noqonaysa saas daraaddeed kaasoo kale waxaa la odhanaya waa shar la odhan maayo waa khayr baa la odhanaya sooma kulli ilaahi subxaana watacaala afcaashiisu yani taqriiban noocaasoo kale waa isaga marka loo fiiriyo maslaxada ku jirtaa ka xoog badan yani mafsadada ku jirta saas daraaddeed baa yaa nabigu u yihi sal alay slam washaru laysa ilayka sharku xaggaaga maba ahaaninba wacan cubaadata bni saamit anahu cubaada qaala wuxuu ku yihi libni wiilkiisa wuxuu ku yihi yaa bunaya wiilkaygiiyo inaka adigu lan tajida ma aad helaysid acma aliimaani iimaanka macaankiisa heli maysid iimaanka dhadhankiisa ma aad helaysid xataa taclama ilaa aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacaayay lam yakun inuusan ahayn liyukhti'uka mid ku gafi laha wa anamaa akha'aka wixii ku gafana oo ku garab marana lam yakun ma ahaaneen marnaba liyusiibaka mid kugu dhici laha ilaa aada sidaa ka rumayso iimaan macaankiiba maadan dhaminba samictu waxaan maqlay bui marka cubaada rasuula allahi sal lay sl nabigaan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh ilaa wala ma shaygii ugu horreeyey oo khalaqa allahu ilaahay uu abuuray alqalamu ayuu ahaa shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray makhluuqaadkiisa qalabku qalimku ahaa fa markaasaa ilahay wuxuu ku yidhi qalinkii uktub qor markii la abuuray baa la yidhi qor amar baa la siiyey fa wuxuu yihi qalinkii rabbi rabbigay wamaada aktubu maxaan qoraa qaala alla subxana wa tacala wuxuu kuui uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin wax walba qadarkiisii qor wax walba qorshihii ilaahay u dejiye qor xataa taquuma saacatu ilaa qiyaamadu ka imaanayso ilaa qiyaamadu ka dhacayso hadda laga bilaabo ilaa qiyaamadu ka imaanayso muddadaa shay walba iyo qiyaastiisii iyo qorshihiisii iyo qadarkii ilaahay subxaana wa tacaala qor baa layihi yaa bunaya wiilkayigo buui cibaada samictu waxaan maqlay rasuul alahi sal lay sl nabigaan maqlo yaquulu leh man maata ruuxii dhinta calaa gayri haada sidaasi aan ahayn ruuxii ku dhintaay yani falaysa ma ahaanin minii aniga iga mid maaha ninkii mabdaa ah waxaan ahayn ku dhintaay iga mid maaha buu nabig uri sal lay slam xadiidku waa xadiis saxiixa ah. oo shawaahid badan buu leeyahy axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa warinaya kulligoodba ayb xadiidka cabdilcubaad bnu saamid marka wuxuu faa'iideynayaa iimaanka dhaqankiisa waxaa lagu helaa inuu ruuxu wax alla wixii ku dhacana wax alla wixii ku dhacba inuu ilaahay subxaana watacaala u daayo oo uu ka daayo haddaan saa yeeli lahaa saasi ma dhacde haddaan saa yeeli lahaa saasaa imaan lahayd meesha ka saar way macana waxaad ogaataa wax kugu dhacay haddaad si kasta taxadar u samayso ood si kasta u dadaashahay kuma garab mareen wax ku garab marayna si kasta haddaad ugu dadaasho inuu kugu dhaco kuguma dhaceen taas way macanaha mabdaa la doonayay in la rumeeyo kaawe wixii ilaahay ku garab wixii ku garab mara ilaahay baa ku garab mariyey horaana loo qorsheeyey inuu ku garab maro waxaba yaraatee si kasta haddaad ugu bambaxdana kuguma dhaceen shay lagugu talagalo laguu qorsheeyeyna waxaan ahayna kugu dhici maayo shaygii lagu qorsheeyo lagugu talagalay inuu kugu dhacana si kasta haddaad taxadar uga qaadatood uga dadaasho haba yaraatee kugarib maay ku garab mari maayo marka wax kugu dhacay hadhihin haddaan saa yeeli lahay uguma dhacen wax ku garab marayna hadhihin aan ilaahay waan dadaalaye haddaana taxadari lahayn oo igu dhici laha saa hadhihin macnaha waxa ilaahay baa horay u qorsheeyey subxaana wa tacala saasaa la doonaya wuxuu markaasu wuxuu soo qaatay wuxuu yihi rasuulka ayaan maqlay sal alay slam oo odhanaya ilaahay shayga ugu horreeyey oo abuuray qalinkuu ahaa makhluuqaadkiisa qalinkaa ugu horreeyey abuurka buu leeyahay markuu abuurayna wuxuu ku yidhi qor qalinkiiaa amar la siinaya oo wax caqlila amar la siiyaay qalinku soo jamaadaad waxyaalahan macnaha jamaadaadka makhluuqaadka noocaas soo maa haa laakiin ilaahi subxaana watacaala makhluuqaadka jamaadaadkii sidii wax caqliloo kale uga amar qaadanaya amarkiisana waa fahmayaan marka buuraha iyo xayawaanaadka iyo samaawaadka iyo dhulka iyo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa waxay u qaadanayaan sidii iyagoo caqli oo kaleeto saas daraadeed bu ilahi subxana watacaala qalinka uu yihi qor baa lagu yidhi rabbiyow maxaan qoraa bui waxaad qortaa baa la yidhi wax alla waxaa dhici doona ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxaa dhici doono oo dhan qorshihiisa qor baa la yidhi ilaahay subxana watacaala qadarkuu qadaray qaabkii loogu talagalay iyo xilliguu dhici lahaa iyo qaabkuu udhici lahaa maalintuu imaan lahaa qorba leh markaasuu qoray sida xadiidka inoo soo socda yani waxa weeyaan inoogu imaan doonto ayib xadiidka marka qeybtiisaas qalinkaa ugu horreeya wax la abuuro wuxuu ka horreeyey samaawaadka iyo dhulka iyo makhluuqaadkan muuqduu ka horreeyey laakiin makhluuqa ilaahay abuur waxaa ugu horreeya carshigaa ugu horreeya carshigaa ilaahay subxaana watacaala u abuuray carshigiisuna intaan la abuuray samawaadka dhulka biyuu dul saarnaa wa kaana carshuhu cala almaa waa ka ilahay subxana watacala ohanaya markaa kadib buu ilaahay qalinka abuuray oo qalinku maqaadiir alkhalaa'iq uu qorayaa marka sidaasaa xadiidka saxiixa nabiga ka sugan salawatullh waslamu aleyh ku asaxay marka awaliyadan uu leeyahay ina awala maa khalaqa allahu alqalama waa awaliye oo nisbi a ah waay makhluuqaadka isaga ka dambeeyey marka loo fiiriyo ayuu u horeeya laakiin isaga waa laga horreeyay sida axaadiista kale kutusaysa maanaa saas wey cubaada marka wuxuu yidhi wiilkaygiiyo nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh ayaan maqlay oo odhanaya sidaas si aan ahayn ruuxii ku dhintay mabdaa waxaan ahayn ruuxii ku geeriyoodaaye nebigu wuxuu yidhi salawatullahi waslamu caleyh iga mid ma aha macnaha diinta ma haysto ama waa leexday ama wuxuu khilaafsan yahay jidkii nabiga salawatulli waslaamu aleyh wacan cubaadat bni saamit cubaadat bni saamit waxaa laga warinaya anahu qaala inuu yihi libnii wiilkiisa wuxuu ku yihi yaa bunaya wiilkaygiiyo inaka adigu lan tajida ma aad helaysid acma aliimaan iimaanka kuu dhadhami maayo ficlan saas wey yani fawaa-ida laga helo iimaanka waxaa ka mid a ah, sidqu lictimaadi cala allahi baa laga faa'idaystaa ilaahi subxaana wa tacaala oo si dhab a ah loo cuskado oo loogu kalsoonaado waxaa kaloo laga faa'idaystaa uma'niinatu lqalbi qalbiga kuwa xasila qalbiga kuwa xasila maxaa yeelay wax kaa tegey oo islahayd amaad heshaa oo ku dhaafay oo faa'iide ana ka murgimaysa wax lagu siiyey oo gacantaada soo galayna ku kibrimaysa likay laa ta'saw calaa maa faataku calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum saas way macana wax idin dhaafayna inaydan ka murgin wax laydin siiyena inaydan ku farxin oo ku kibrin saasuu ilaahay wax walba horay inuu u qorsheeyay idinku sheegay faa'iidadaa marka qalbigaa ku xasil oo dhibkii kugu dhacaay marnaba inuusan ku garab maray markaad rumaysan tahay walbahaar fara badan iyo dhib badan baa kaa degaya macna marka tumaninatun qalbi waa laga faa'idaystaa waxaa kaloo laga faa'idaystaa ruuxu sidiisaba inuu shaksiyadiisi iyo isla weynankiisa iyo anaaniyada aniga wax la yidhahdo inuu meesha ka saaro aniga wax la yidhaahdo hadduu camal saalixa la yimaado oo wanaag la yimaado oo dadaal uu la yimaado inuu waxaan ilaahay inuu u qorsheeyey uu rumeeyo anigaa la imid iyo anaa kan ahaa iyo aniga iyo aniga anigana in meesha uu ka baxo taasina macnaha waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya in uusan macnaha ruuxu uu asbaabtii la yimaado asbaabtii saa marka laleeyahay iska seexo oo faraha ka qaado oo meeshaada kusugmeeya wixii sabab ahee khayrku ugu kaalmaynayo inaad la timaadana iyadana waa laga faa'iidaysan oo yani ninkii la odhan jiray cumar bn khataab radi allahu canhu ardu shaam markuu daacuunka ku dhacay oo dhexda isagoo si socda loo sheegay yuu soo noqday yuu soo laabtay markaasaa waxaa lagu yihi ya khaliifata almuslimiin atafiru min qadar illah ma qadarka ilahay baad ka cararaysaa baa lagu yihi meeshan cudurku ku dhacay waa qadar ilahi ma qadarkaadan rumaysnayn markaasaa wuxuu yihi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaahi qadar ilaahay baanu ka carari ku ilaahay baanu uga cararay taas macnaheedu waxa weye asbaabta qaado waay asbaabtii wixii asbaaba oo taxadar ah qaado wixii khayr kugu kaalmeynaya la imow dadaal laakiin markay wax dhacaan low iyo sa haddaan yeeli lahay sa hadday ahaan lahayd meesha un ka saar way maaa intaa w arrinta ilahay udaa subxana wa tacala markay wax dhacaan laakiin adiga taxadaro taxadarkaaga samee saasaa la doonaya ayb yaa bunaya inaka adigu lan tajida ma aada helaysid buui acma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma aad helaysid oo iimaanku kuba dhadhami maayo xataa taclama ilaa aad ka ogaato anamaa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahayn haddaad dadaali lahayd liyukhti'aka mid ku garab mari laha wa anamaa akhta'aka wixii ku garab marana oo ku gafo oo musiibo ah oo dhinac kaa martaana lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka mid kugu dhici lahaa haddaad si kasta macnaha waxa wey meeshay joogto aada u tagto ood ugu dadaasho marna kuguma dhacdeen wey macna samictu waxaan maqlay rasuula lahi sal lay slam oo yaquulu leh ina awala maa shaykii ugu horreeyey oo khalaqa allahu alla uu abuuray alqalam waay fa qaala markaasa alla subxaana wa tacala wuxuu ku yihi qalinkii uktub qor fa qaala wuxuu ihi rabbi rabbigay wamaada aktuba maxaan qoraa qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin shay walba qadarayaalkiisa sidii ilaahay u qorsheeyey qor xataa taquuma asaacatu ilaa saacaddu ay ka qubayso macnaha ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxyaalaha dhici doono dhan wey ayib marka xadiidkii looma sheegin qalinkii ma qoray mise muusan qorin laakiin riwaayaadka kale xadidka waxaa kusoo orantay fajara alqalamu fi tilka saacati bima kaana wabima huwa kainu ila labad yani wixii jiray iyo wax alla waxa jiri doono oo dhan weligood ayuu marka qalinkii markiiba qoray mana xariiqay yaa bunaya wiilkaygiiyo buuri samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay sl rasuulkaan maqlo yaquulu leh man maata ruuxi dhinta calaa hayri haada arrinkaa dushiisa waxaan ahayn caqiide kaloo taa ka gedisan ruuxii ku dul dhinta falaysa muusan ahaanin buu nabigu ihi minii aniga iga mid ma aha dariiqadaydii waa khilaaf inuu gaaloobay ina u badan tahay oo islaamnimadu uga baxo wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ahayd oo liaxmeda usugnaatay riwaayada imaam axmed warinayo waxay iyaduna ahayd ina wala maa shay kii ugu horreeyey oo khalaqa allahu ilaahay u abuuray tacala koray alqalam waay faqaala lahu markaasuu ilahi wuxuu ku yihi qalinkii uktub qor fajaraa markaasuu dureeray qalinkii fii tilka saacati waktigaa isaga ah bimaa shay ayuu ku dureeray oo qoray huwa isaguba kaa ahaan doona ilaa ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro wax walba oo dhici doono ayuu marka qalinkii isla markaaba ilbirqsigaaba ayuu qoray macna oo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ma waxbay la tahay waxba lama ibni aadamka mi marka cilmigiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo makhluuqaadka marka miisaanka la lagu saaro oo xagga loo fiiriyo ayay arrintu adagta laakiin ilaahay subxaana watacaala jabbaar asamaawaati waalardi marka loo fiiriyo waxba lama aha waxba lama wax walboo dhici doona inuu ogaado haddana weliba uu qoro saas way macnaa fajara alqalamu qalinkii fajaraha wuu dureeray marka oo wuu qoray baa laga wadaa qalinkii fi tilka saacati waktigaa isaga abimaa shay ayuu qoray huwa isaguba kaa ahaan doona ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadho wax walba oo dhici doona ayuu marka qoray fiihi masaa'il wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa dhexdeeda iyada ahayd ibnu wahmin oo ibnu wahb uu warinayay qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi faman lam yu'min ruuxaan rumaynin bilqadari qadarka ruuxaan rumaynin khayrihi kiisa khayrka ah wa shari iyo kiisa sharka ahba axraqahu llahu ilahi wuxuu ku gubayaa ku gubayaa binnaari naar buu ku gubaya ninkaan qadarka saa u rumaynin ilaahay subxaana watacaala naar buu ugu talagalay oo naar baa jidhkiisa gubi doonta saasuu nabigu yuri sal lay slam wa fi lmusnadi musnadka waxaa ku sugnaaday waa musnadu axmed wey wasunani sunanka waxaa ku sugnaaday cinda bna daylami cinda ma ah cabdina maaha can ibni daylami waay can ibni daylami waxaa laga warinaya qaala inuu yihi ataytu waxaan imid ubay ibna kacbin baan imid faqultu waxaan ku ihi fii nafsii shayun naftayda ibnu daylamigu waa taabici waay ubay ibnu kacbo saxaabadii nebiga ka mid sal lay slam iyo culimadii saxaabada buu u yimid markaasa waxaan ku ihi bu ihi fii nafsii shayun min alqadar naftayda waxbaa ku jiro qadarka kaga jira yani waxba qaab yara macnaha waxa wey waswaas iyo shubha ah yaa nafteeda ku jirto qadarka ay ka qabtaan faxadinii ii sheeg buri bishayin wuxuun ii sheeg wax ii sheeg oo qur'aanka ama xadiistoo nebiga ka maqashay lacala allaha alla yudhibuhu inuu ku tegsiiye bal min qalbi qalbiga inuu kaga tegsiiye waswaaskaa qalbiga iga jira bal ilaahay inuu iga sii qaado wuxuun ii sheeg buri macnaa faqaala wuxuu yihi ubay low anfaqta haddaad bixiso mila uxudin buurta uxud wax la-eg dahaban oo dahab ah maa qabiilahu allahu ilaahay muusan aqbalan minka xaggaaga xataa tu'mina bilqadari ilaa qadarka aad ka rumayso saas wey ilaa qadarka aada rumayso wax walboo la timaado ilahay kaaba aqbali maayo horta saa qabso oo wataclama wa xataa taclama ilaa aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahaadeen liyukhti'aka mid ku gafi lahaa wamaa akhtaaka wixii ku gafayna lam yakun inuusan ahaadeen liyusiibaka mid kugu dhici lahaa ilaa aad saa ka rumayso waxba laga aqbali maayo xataa buurta uxid wax leeg la walow mutta haddaad dhiman lahayd calaa haada arrinkaana la kunta waxaad ahan lahayd min ahli naari dadka naarta galaad kamid noqon lahayd haddaad ku dhiman lahayd arrinkaa oo ah mabdaa uu nabigu sheegay salawatullah waslamu aleh wax ka gedisanna naar baad geli lahayd qaala wuxu uhi ibnu daylami faataytu markaasa waxaan u imid cabdulahi bn mascuud baan uimid cabdalahi bni mascuud baan u imid wa xudayfata bna alyamaan baan u imid wa zayd bna haabit raggaasoo dhan oo saxaabadii nebiga kamid sal lay slam baan u imid fa kulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaasoo kale u iiga sheegay can nabiy sal lay waslam xadiiun wey saxiixun oo saxiix rawa waxaa wariyay alxaakimu fii saxiixii buu ku wariyey yani saxiixiisa wuxuu ka wadaa mustadraga xadiidkaasu yani uu ku wariyay xadiidkuna waa xadiis saxiixa waay marka xadiidka hore unbuu la macnaya oo yani ninka ibnu daylama la yidhaahdo taqriiban wuxuu ka warinayaa afar nin oo saxaabada nebiga ka mid sal lay slm weliba culimadii saxaabada ubay ibnu kacab iyo cabdullahi bnu mascuud iyo xudayfat bnu yaman iyo zayd ibnu thaabit waa raggi culimadii saxaabada waay waxay isku waafaqeen kulligood inuu nebigu yihi sal lay slam ninkaan qadarka rumaysnayni naartuu gelaya janno ilaahayna subxaana wa tacaala ma uu gelaya talabaadna waxa weyaan in wax laga aqbalayo uusan jirin adduunka waxba laga yeeli maayo buurta uxda xataa wax laga bixi buurta uxda waxaa loogu halqabsadaa inta badan waxaa lagu mithaaliyaa wixii la doonayo in la weyneeyo maxaa yili waa buur aada u ballaaro wey weyn bal buur keliya maaha silsilad waay silsilad buuro isku daba xidhan wey macana wafi lmusnadi musnadka waxaa ku sugan wasunani cinda bni daylami can ibni daylami laga warinaya qaala wuxu uhi ataytu xanud ubay ibna kacb baan u imid ubay bna kacbaan ibna kacb baan u imid faqultu waxaan ihi fii nafsii naftayda dhexeeda shay-un waxbaa ku jira min alqadari qadarkana kaga jira waxbaa naftayda ku jiro waswaas ah oo qadarkaa laygu dirahayaayo lay diidsiinayaa faxaditnii ii sheeg buui bishayin wuxuun ii sheeg lacala allaha alla wuxuu mudan yahay yudhibuhu inuu iga tegsiiyo min qalbii qalbiga inuu kaga tegsiiyo wuxuun aan ku caafimaado oo bal waxyiga iyo nusuustiisa ii sheeg buui ayib faqaala wuxuu ihi low anfaqta haddaad bixin lahayd mila uxudin uxud wax lamida dahaban oo dahaba maa qabilahu llahu ilahay muusan aqbala ninka xaggaaga xataa tu'mina ilaa aad rumayso bilqadari ilaa qadarka aad ka rumayso wa taclama aad ka ogaato anamaa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahaadin liyukhti'aka mid kuga filaha wamaa akhta'aka wixii ku gafo ku garab marana lam yakun inuusan ahaadin liyusiibaka mid kugu dhicila walow mutta mitta iyo mutta waa isku mid walow mutta haddaad geeriyoon lahayd calaa haada waswaaskaa kugu jiray qadarka kaaga jira haddaad ku geeriyoon lahayd la kunta waxbaad ahaan lahayd min ahli naar dadka naarta galaad kamid noqon lahayd macana marka haddii xataa aada fahmi weydo oo qadarku isu kaa qaban waayo midho bardi duuduub baa loo liqaba somaaliu tidhahdahay duuduubkaa u liqrume markaa kadibna waxbaha sii faaqidi maxaa yeelay fahamkiisaad aada u adag oo xataa culimada raasikiinta a ah mooyaane yani waxa wey dadka cawaamka ah fahamkoodu inuu ku adkaado laga yaabo khaasatan marka la yidhaahdo addoonku iraade iyo mashiya iyo wuxuu leeyahay doonitaan ilaahayna subxaana watacaala horu u qorsheeyey wixiisa waxalla waxaa ka dhacay horu u qorsheeyey haddana awoodu wax ku sameeyuu leeyahy marka la yidhahdo inay isqabadsiin waayaan baa laga yaaba dad badan sidaa daraaddeed waxaa fiican duuduubka inaad ku liqdo macana hadaad fahmi weydo ilaa aad ka fahmayso ka garanayso macana laakiin marna qalbigaaga ka ilaali inuu waswaas ka galo mabdaa isaga oo macnaha waxa weye uu waswaas ku galo walaw mutta calaa hada lakunta min ahli naar qaala wuxuu ihi faataytu waxaan u yimid cabdlahi cabdllahi bn mascuud baan u yimid waxudayfata bn alyamaan wazayd bna haabit fakulluhum dhammaantood xadatanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaasoo kale can nabi sal lay slam iiga sheegay xadiidun saxiixun waa xadiis saxiix oo rawahu waxa wariya alxaakim fii saxiixi macnaa mustadraga laga wadaa mustadrika in saxiix la yidhaahdaay waa qalad wey sax ma aha sax ma aha maxaa yeelay kulligii saxiix ma aha in kastoo uu ugu talagalay xaakim inuu axaadiista saxiixa kusoo arooriyo haddana waxa way kulligii saxiix maaha saas daraadeed waa laga fiican yahay tasmiyada saxiixa in lagu magacaabo mustadrak lxaakim saasay culimada xadiidku leeyihi alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye dikru fiihi masaa'il baabkan masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weeye bayaanu fardi liimaani bilqadar qadarka oo la rumeeyo inay waajib tahay oo la caddeeyo inay waajib tahay oo la caddeeyo saa waxay ka muuqataa adiladan soo marnay athaaniyatu masalada labaad waxa weeye bayaanu kayfiyat liimaan qaabkii qadarka loo rumayn lahaa oo laysu caddeeyo qaabkiina waan soo marnay oo muxuu ahaa yani taclam biana maa asaabaka lam yakun yukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun yusiibaka saas way macnaha kayfiyada iyo qaabka wixii kugu dhacay waa inaad ogaato inuusan ku garab marin wixii ku garab marana waa inaad ogaato inuusan marna kugu dhacin qaabkaasaa loo rubay qadarka ahaalitatu masalada saddexaad waxa weeye ixbaatu camali man cid camalkeed oo la baabi'iyo oo la hoobiyo ciddaasoo lam yumin aan rumaynin bihi qadar ciddaan qadarka rumayninna camalkiisa inuusan waxba ka jirin maxaa yeele muslimba ma ah waxaan iimaan lahayn oon islaam ahayna ilaahay subxaana watacaala camal umaba kaydiyaba waxba meel uma yaalaan marka sida geedu caleenta u daadiso o kale saasoo kalea camalkiisa loo daadin macna alraabicatu masalada afraad waxa wey alikhbaaru warramidla warramo ana axada ruuxna laa yajidu inuusan helaynin acma aliimaani iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa xataa yumina ilaa uu ka rumeeyo bihi qadarka dadku intaasi ku kala fiican yihi adduunka sidiisaba dadka ma qanciyo qalbigoodana ma dharjiyo mana xasiliyo si kasta hadduu kuugu bato laakiin dadku waxay ku kala fiican yihiin oo ku kala yani qiimo badan yihiin kolba siday qadarka u kala rumaysan yihiin nin baa gaajaysan oo yani ooman oo aradan oo guri la-aan ahoo waxba aan adduunka ahayn haddana raaxada uu dareemayo iyo damiirkiisa xasiloonida ku jirta ma haysta ninka milyaneerka bal adugu fasir meel kale kama imaanayso waa qadarkaasoo la rumeeyo qadarkaasoo la rumeeyo inta keliyaan aan ku tugtug leenahayna waa intaas inta keliyaan ku socnaa waa intaas sida loogu kala fiican yahay mabda'a baana nolosha u kala macaan aacaadka iyo ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo kudhaqankeedana loogu kala fiicanya marka waa mabda muhima waay sidaas daraaddeed bay culimadu siru tawxiid ku magacaabaan tawxiidka dhan buu sir u yahay maana sirtiisa wey marka iimaankii dhadhankiisii kuba dhadhami maayo ilaa aada arrinkaa isaga aada rumayso alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye dikru awali ma shaygii ugu horreeyey oo la sheego shaygaasoo khalaqa allahu ilahay uu abuuray shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray oo la sheego qalinku ku sheegay xadiidku saasaa yaan soo marnay laakiin waxaa axaadiista kale ku asaxday in laga horeeyey qalinka abuurkiisa in laga horeeyey oo waxaa ka horreeyey carshigaa ka horreeyey carshigaa abuur ahaan kaga horreeyey kadibna qalinka ayuu ilaahay abuuray subxana watacaala biyo dushooda ah carshigu waa makhluuqa ilaahay abuuray ka ugu weyn waay biyuu dushooda ah markaa kadib baa marka qalinka la abuuray marka waxaa ka muuqatay inuu carshigu ka horreeyey biyuhuna ka horreeyey qalinku markaas labadaaba ka dambeeyey macana sida axaadiis baa kutusaysa nabiga ka sugan salawatullah waslamu alayh asaadisatu masalada lixaadi marka marka awaliyada lagu sheegayo waataan tilmaanayo shayga awal marka la yidhahdo yani awaliye mutlaqa ah iyo awaliye nisbiya ah lakala yidhahda shaygani marka loo fiiriyo waxa isaga ka dambeeya awal uu noqon karaa shayga markii in markaan waxba ka horreynayo isagu wax walba ugu horreeyaan awal waa la yidhahda midda dambe mulaq baa la yidhahda ta horena nisbi ba la yidhahda marka loo fiiriyo way waxa ka dambeeya marka awaliyadan lagu tilmaamayo qalibka waa mid nisbi oo marka loo fiiriyo makhluuqaadka ka dambeeya oo makhluuqaadkooda makhluuqaadka intooda badan ah ayuu awal u yahay laakiin awaliye mutlaq ah ma wato oo waa laga sitaa macnaha carshiga ayaa ka horreeyey asaadisatu masalada lixaad waxa weeye anahu qalibkii jaraa wuu socday oo wuu dureeray oo wuu qoray bilmaqaadiiri waxyaalihii ilaahay uu qadaray fii tilka saacati saacadda iyo waktigaa isaga ah ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu ka dhacayso inta saacadda dhicitaankeeda laga gaadhay wax alla wuxuu ilahay qadari o dhan buu markaa qoray asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye baraa'atuhu nebiga ka bari noqoshadiisa minman cid uu ka bari noqday ciddaasoo lam yu'min aan rumaynin bihi qadarka man maata calaa gayri hada falaysa min waa kaaninu soo marray sidaa aanay ruuxu ku geeriyooday iga mid ma aha xadiidkii kalena wanag kusoo marnay inay yihiin qadariyada nimanka la yidhahdo majuusu hadihi lumma ummadan majuusteeda inay yihiin macna ahaaminatu masalada sideedaadi waxa weeye caadatu salafi salafka caadadoodii fii isaalati shubhati shubhada dadka ku dhalatay markay zuulinayaan bisu'aali lculamaa culimada oy weydiiyaan ayay macnaha caadadooda ahay haddii macnaha waxa weeye culimadii salafka iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii khayrka badnaa ee nebigu khayrka ku sheegay markay arrinay ku timaado shubha ku dhalato wax oo daliil isu tusiyo shubhada waxaa la yidhahdaa waa wax daliil isu tusiyey laakiin aan daliil ahayn daliil buu isu tusay laakiin daliil ma aha kaasaa shubha la yidhahdaa marka waxyaalaha noocaas kale a markay ku oo waswaaska noocaas kale a ku yimaado salafku waxay ku tirtiri jireen culimaday ula laaban jireen oo weydiin jireen xadiikii waxaa kutusaya ibnu daylabi waa kii marka hore ubay ibna kacab buu yimi ubayi markuu jawaab siiyeyna cabdullahi bn mascuud buu u tegey haddana wuxuu yimid xudayfat bn alyamaan haddana wuxuu u tegey ninkii ugu dambeeyey ee ahaa zayd bna haabit marka waxay kutusaysaa culimada wax alla wixii shubha ee kugu timaada culimada loola laabtaayo markaasaa laga caafimaada haddaad laakiin daysato inay kugu weynaataa laga yaaba oo kugu ballaaranto oo ay keentaba marka dambe inaad islaamkaba ka baxda leanna shubahaadkaasi aada bay halis u yihiin say kuu wado ku wado ku wado ku wado marka dambe waxaa laga yaabaa inay meel aadan ka soo waqsan karayn inay kugu tuurto macnaha marka hore shay kugu dhashaa marka lala ordaa si markaba qalbigaaga aada uga saarto uusan ugu weyn uga xididaysanin ayaa markaa culimada la weydiiya culimadu markay jawaab ku siisana waa laga caafimaadaama sidaa uu ninkaasiba sameeyeyba saaa asaasicatu masalada sagaalaad waxa wey ina alculamaa culimadii ajaabuu waxay ku jawaabeen bimaa yuziilu wax tiraya oo bi'inaya shubhatahu ruuxa shubhadiisii wax ka bi'inaya waswaaskii ka saaray wadalika kaasi muxuu yahay wadalika kaasina waxa weeye annahu iyagu nasabuu waxay tiiriyeen alkalaama hadalkii ilaa rasuulilahi sal lay sl nabiga uu tiiriyeen faqad oo keliya culimaduna waxay dadka shubhada kaga saari karaan oo waswaas kaga saari karaan in markii loo yimaado ay yidhahdaan ilaahay baa saa yidhi iyo rasuulkiisaa saa yidhi salawatulli wasalaamu caleyh saas wey laakiin waxay ila tahay waxaa ila qubal iyo waxaa kana iyo yani laguma caafimaado shubahaadka diiniga waxaa caafiya ilaahay baa saa yidhi subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaa saas yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh jawaabta salafkuna saasay saddexdaa ina hadda saxaabada afartaa ina saxaabada ka mid a kulligood nin walba markuu jawaabayay nebigaa saa ka maqlay buu odhanaya salawatullah wasalaamu caleyh nebigaa sidaas yidhi jawaabtuna dadka caabinka dadaawa macna laakiin sheekh hebel baan saa ku arki jiray saasaanu soo arki jirnay saasaanu soo maqli jirnay saasa ila tahay iyo waxaa ila quman iyo yani waxa weeye diinta dad kama dhariso cudurna kama caafida macna shubhana kama saarto hada wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh